بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته caawa ay taariikhdii hijirigu tahay saddex iyo labaatankii dilqicda kun afar boqol iyo afartan waafaqsan taariikhda mila milaadiga bishii toddobaad lix iyo lix iyo labaatankeedii labada kun iyo sagaal iyo toban habeenkuuna yahay habeen jimco ah insha allahu tacaala sidai horebayna lagu sheegay caawa waxaynu qaadan doonaa darsi muhiim u ah maadaama uu ka hadlayo kolba wa wakti taagan ciwaanka wuxuu ku saabsan yahay muxaarabatu xamiyat aljaahiliya sidii loola dagaalami lahaa ee loolan iyo iska caabin loola geli lahaa xumaanta ay leedahay qabyaaladdu waxaynu wada ogsoonay walaalayaal qabyaaladdu dibu dhac bay keentaa colaad bay keentaa waxay keentaa faqri bay keentaa isnacay bulshay keenta meeshay qabyaaladdu gasho meeshaa colaad baa geli faqri baa geli waxaa geli doonaa bulshadii oo kala fogaata sidaa darteed walaalayaal mowduucan in fara laga hadlo masaajidada laga wacyigeliyo goobaha waxbarashada iyo tacliinta sare in lagaga hadlo waa muhiim maadaama weli xanuunkayna hayo intay xanuunka qabyaaladdu bulshadeena ku dhex jirto waa in wacyigelinteeda la badiyaa oo la farabadiyaa culimmaduna inshaa allahu tacaala ilaahay miisaanka xasanaadka ku wada daree doorkii ay ka lahaayeen way ka qaateen hadday tahay in masaajidada muxaadiraad ka jeediyaan iyo khudab ay kaga hadlaanba iyo nadwooyin u gaara qabyaaladda loo sameeyo si ay bulshadeena uga dhex baxdo baashaa loo yaqaano qabyaaladii bulshada u noqoto bulsho walaala ah oo uliya diirkeeda oo isxidhiirinaya oo isjecel oo isku meel wada socda oo meel u wada jeeda oo hadaf iyo yool wada leh insha allahu tacaala sheekheena ayaan uga bixi doonaa fadiilatu sheekh maxamed cali bixi jazaaka allahu khayran waaxsana allahu ileyk wabaaraka allahu fiik ilaahayna miisaanka xasanaadka kugu daro waktigaaga qaaliga aad gelisay sidii aada mawduuca noogu soo haltabin lahayd ee aad noogu faa'ideyn lahayd jazaaka allah khayra alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamadi wcalى aalihi wasaxbihi waslem alxamdu lilahi calى nicmat اlislaam alxamdu lilahi calى nicmat اlcaafiya alxamdu lilahi calى nicmat الsunna ilaahay bay mahadi u sugnaatay horayso iyo dambaysaba goori ayaan hadhiya habeen inaan mahadinona isagaa mutaystay isagaanay u waajibtay mahadnaqa ilaahay kadib waxaynu erayo ka odhan doonnaa wuxuu ilaahay naga karsiiyo muxaarabat alislaam cala alxamiyati aljaahiliya islaamku sidaa uu la dagaalamay siduu la tacaalay uga hortegey waxaa loo yaqaano xamiya aljaahiliya waynu sheegi doonnaa waxay tahay xamiyad xamiya asalkeeda luqa carabiya waxa la anafa anafaduna marka la sii macneeyo waa ficillo iyo dhiidhi dhiidhi jaahiliya wey waxaynu ka warami doonnaa halka uu islaamku iska taagay balse intaynan taa u gelin waxaynu ogsoonnahay rasuulkeenna suuban sala allahu calayhi wasalam markii lasoo saaray isagoo raxmatan lilcaalamiin ah wuxuu rasuulku yimi iyada oo weliba dhulkii isaga laga soo saaray jasiiradda carabta dhulka carabta ay ka jirto wax loo yaqaano ayaamulcarab xuruub laysku baaba'ay oo haldoorkii iyo ninkarimeedkii oo dhammi uu maaragtay kaga baaba-ay oo kaga dhintay ayaa rasuulkana soo saaray qaarkood baa waxay soconayeen dagaaladaasi afartan sannadood qaar baa qarni soconayey qaar baa boqol iyo labaatan sannadood soconayey xataa halka nebiga laga soo u hijrooday oo madiine ah labadii qabiil ee halkaa degenaa oo la odhan jiray aws iyo khasraj waxay ahaayeen niman isku gudhuur beelay oo aan waxba iskaga hadhin waqtiga rasuulku u soo hijroonayey sala allahu calayhi wasalam dagaalladaasi carabta dhexdeeda dhacay haddii aad taariikh ahaan eegtid iyo kuwa soomaalida dagaalada sokeeya ee soo noqnoqonaya ee soomaalida dhexdeeda dhacaya waxaad arkaysaa inay aad iyo aad isu shabahaan waxaad arkaysaa carabtaas hore istilaysay dagaalka xarbu lbucaas iyo xarbu lkhabraa iyo dagaaladii noocaas ahaa waxyaabo aad iyo aada u liita oo aan macno lahayn bay isku dilayeen oo isku baabiinayeen nin baa hal ku dhiftay leeb markaasaa candhadii buu kaga dhiftay caanihii iyo waxay isku darsamay iyo dhiiggii dagaalka halka hashaa ka bilaabmay wuxuu keenay qabaa'il dhan oo xoog waaweyni inay isku gurur beelaan kadaalika laba farasoo kala dheereeyey kala dheerayntaas fardahaas ayaa waxay keenaysay dagaallo muddo aada iyo aada u fara badan lagu riiqday in ay socdaan waxyaabo lamid a waxay isku dili jireen daaqa waxay isku dili jireen biyaha iyo ceelasha waxay isku dili jireen fardaha geela dumarka waa inta soomaalidu hadday isku disho markaa waxaad odhan karaysaa soomaalida tan laftigeedu waa yani furuucu min usuuli alcarabiya hase yeeshee waxa wanaagsan haddii ay carabta ay ka qaadan lahaayeen bay roonaan lahaydee carabtii waxay ka qaateen intii ba'day ee xumayd casruljaahiligi iyo jaahiliyaddii iyo xamiyaddii ayaad mooddaa in ay uga eg yihiin rasuulkeenna markii lasoo saaray sala allahu calayhi wasalam markuu hijrooday oo yimid magaalada barakaysan ee madiina waxa ugu horeeya nebigu qabtay waxay ahayd inuu dhisay masjidkii nabowiga ahaa in uu markaskii iyo xaruntii ummadda muslimiintu isugu imanayeen uu yagleelay oo gundhig iyo sees u dhigay waxaa taa ku xigtay oo laba ku ahayd waxa keliya uu taa ku xejiyey waxay ahayd in uu sameeyey rasuulku wax loo yaqaano mu'aakhaad bayna almuhaajiriin waalansaar inuu walaaleeyey dadkii soo firxaday oo diintooda la soo firxaday oo ka yimid xagga iyo maka una soo firxaday madiina iyo qoladii ansaarta ahayd ee iyagu reer madiina ayuu walaaleeyey walaaltinimadaasina waxay gaadhay amba ay noqotay wax marla arag ah oo taariikhda ku suntan taariikhda bani aadamku leeyahay horteed iyo dabadeed toonna aan la arag heerka ay gaadhay walaaltinimadaasi u dhex dhaliyey nebigu qoladii ka timid maka iyo qoladii walaaladooda ahayd ee ku soo dhoweystay madiina ee degaanka ku ahayd madiina taasi waxay ku tusaysaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu seeska u dhigay bulsho iyo mujtamac nadiif ah mujtamac nasahan oo ka nasahan waxyaabaha loo yaqaano anafada iyo tajaburka iyo takaburka jaahiliga ah iyo xamiyadda jaahiliga ah casabiyadda jaahiliga ah qabaliyadda jaahiliga ah waxyaabahaasoo dhan mujtamac ka hufan oo nadiif ka ah isla markaana waxa uu isku aanaysto iyo waxa uu isku soo dhowaadaa intaba uu yahay caqiidada taas buu dhistay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa ay gaadhay in mid ansaariya walaalkiisii muhaajirka ahaa inuu yidhaahdo xoolahayga kala barh baan waan kala barhayaa ee barh baan ku siinaya laba dumaraan leeyahay labada dumarna waan ku tusayaa ee labada tii dhegroon ayaad ii tilmaami doontaayo deedna taasaa markaad ii ishaartid taas baan kuu furi doonaa markaan kuu furana markay caddad baxdaan kuu guurin doonaa weliba walaaltinimada uu islaamku dhaliyey taas bay ahayd waxay ahaayeen jiil iyo fac mar la araga ah, oon hortood iyo dabadood toonna la arag waa mujtamaca iyo jiilka iyo faca ay tahay in lagu laga tilmaan qaato oo run ahaantii tusaalaha quman ee quruxda badan ee sida cadceedda oo kale inoo ah ay tahay inaanu higsanno oo ku hiranno oo ku dayanno aynu dabagalno ay tahay ma aha inaynu carabta casrujaahiliga islaamka ka hor wixii ay ahaayeen inay innagu intaynu soo faadhfaadhno aynu taas ka dhiganno wax aynu yani nolosheennuba ay sidaas ay isu rogto amba ay noqoto rasuulkeenna suuban calayhi afdal salaati wa askaa tasliim xajatulwadaac xajkiisii uu ummadda ku sagootiyeeyey oo uu xajiyey rasuulka suuban saxaabadiisii tirada badnayd oo boqol kun sare u dhaaftay boqol kun iyo afar iyo toban ama boqol kun iyo afartan mararka qaarkood la oo rag iyo dumar isugu jiray taas markii uu rasuulku xajisiinayey oo ilaahayna nicmadiisii ummadda islaamka u taam yeelay soona dejiyey isla maalin aad iyo aad u cajiib leh oo ah maalintii carafa alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina maalinta aayaadkaasi ay soo degayaan khudbadihii uu rasuulku aqriyey khudbado dhexalgal ah khudbado waaray oo runtii manhaj ah manhaj iyo mabda ah ummadda muslimiintu haddii in uun ay iftiinsato ay nolol wanaagsan oo sacaadad mid adduun iyo mid aakhiro badhaadhe adduun iyo badhaadhe aakhiro labadaba ay ku helayaan ay ka kodlayaan rasuulkeenna suuban calayhi salaatu wasalaam waxa uu dejiyey xajatulwadaac qawaacid gundhigyo adag iyo seesas ayuu dhigay sala allahu calayhi wasalam waxa uu dejiyey oo sugay mabaadi ayuu dhigay ahdaaf teedu ay ku qoran tahay dadka maankooda iyo maskaxdooda dadka muslimiinta ah waxa uu rasuulku suuliyey meeshana ka saaray waxa loo yaqaano jirdihii jaahiliyadda iyo jeermiskeedii iyo jaraasiimtii jaahiliyadda waxaana uu tiray amba uu gooyey maadadda xamiyaddaas jaahiliga ah wuxuu awday daaqad walba oo taasi ay ka soo geli karaysay ummadda muslimiinta ah jaraasiimta casabiyadda jaahiliga ah waxaa runtii ummadda ay ku ibtilaysnayd waxaa ka mid ah inay ummaddu isugu tacasubto jinsi oo jinsi u yidhaahdo aniga ayaa jinsigaasi ka sita amba ka laandheer amba ka qiimo badan iyo wixii la mid ah waxaa ka mid ah jaraasiimta casabiyaadkaasi jaahiliga ah tacasubka lownka iyo midabka oo aad arkaysaan hadda adduunka sida ugu xoog badan yahay oo weliba dowladaha yurubta galbeed madaxda hadda u kacday ee qabsanaysa in ay yihiin kuwa aaminsan ninka cad amba caddaanku inay aadanaha ilaahay abuuray in ay ka fadli badan yihiin kana sarreeyaan kana qiimo badan yihiin inta kalena inay yihiin xasharaad iyo xayawaanaad iyo hamaj iyo barbar iyo wax aan macno lahayn waxay ka mid tahay casabiyaadkaasay ka mid tahay waxaa ka mid a ah tacasubu lilqabiila waalcashiira waana ta aynu caawa innagu u soconno oo baytulqasiidkeenna ah waxa loo yaqaano casabiyadda qabiilka ku dhisan casabiyadda cashiirada iyo tolka ku dhisan waxaa ka mid ah mid dhul ku dhisan amba mid ku dhisan jaah mid ku dhisan isugu faanidda aabbayaasha iyo awowayaasha la ysugu faano xasabka iyo nasabka iyo wixii la halmaala oo ah runtii ceebihii jaahiliyaddu ay lahayd rasuulkeenna suuban sala allahu calayhi wasalam waxa uu aqriyey khudbadiisii xajkaasi xajatulwadaac khudbadiisii loo baxshay khudbatulwadaac khudbadiisii loo baxshay khudbatulbalaaq oo ah tii uu nebigu muhiimsiiyey oo gaadhsiiyey dhambaalkii iyo fariintii iyo dardaarankii ugu dambeeyey ummaddiisa wixii ay ku tanaadi lahayd kuna hagaagi lahayd adduunka iyo aakhirada intaba waa khudbad uu dhowr meelood rasuulku ka aqriyey wuxuu ka aqriyey sala اllahu alay wasalam carafa ayuu ka aqriyey wuxuu ka aqriyey mina wuxuu u aqriyey kumanaankaasi muslimiinta ah oo hareerihiisa tubnaa oo la xajiyeeyey wuxuu kaloo khudbeeyey nebigu sidoo kale oo khudbaddan uu soo celceliyey ayaamihii ayaamu tashriiq ayaamaha ciidda arafo ka dambeeyey saddexda ah ayaamaha hilbawadhadhka ayuu khudbad ahaa kanii uu aqriyey sal alay wasalam yaa ayuha annaas alaa ina rabbakum waaxid ina abaakum waaxid alaa laa fadla licarabiyin calaa acjamiy walaa licajamiyin calaa carabiy walaa liaxmar calaa aswad walaa aswad calaa axmar ila bitaqwa suubane sala allahu calayhi wasalam manhajka qiimaha badan iyo mabda'a aasaaska u ah aadanaha ayuu meesha ka aqriyey waxa uu yidhi dad yahow rabbigiinna waa mid keliya rabbigiinna maaliga ah khaaliqiinna maamulkiinna iyo tasarufkiinna hayaa waa mid keliya ma tiroobo oo ma badna waa mid qura keliya aabbihiinna waa mid qura oo waa aadam sidaasuu rasuulku yidhi mar hadday sidaa tahay rabbigiinnuna mid qura yahay asalkiinna aad ka soo farcanteenna uu mid qura yahay oo uu yahay aadam wuxuu rasuulku leeyahay ogaada oo ku baraarugsanaada ogaanteed lahaada carabigu dheeraad ma leh oo fadli kama laha ka acjamiga ah ka cajamigiihina dheeraad kama laha kan carabiga ah sidaasi oo kale kan casi ee guduudani kan madow waxba ma dheera ka madoobina ka cas waxba ma dheera waxaa ysdheer yahay oo qurigi waa taqwada buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam alla ka cabsiga iyo sida ilaahay looga kala baqdo ayuunbaa laysdheer yahay waxaan u aqriyay inna akramakum cinda allaahi atqaakum oo ah cidda idinku sidata cidda idinku qiimaha leh idinku qaayaha weyni xagga ilaahay waa cidda idinku alla ka cabsiga badan ee idinku baqaha badan xagga ilaahay kaas baa idinku sidata taas buu rasuulku aqriyey markuu aqriyey buu yidhi allow ma gaadhsiiyey markaasay rasuulku sidaasi yidhi sal allahu calayhi wasalam ilaahu mara ka ahaw waa dhambaalkii iyo fariintii iyo dardaarankii uu ka tegey ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu rasuulku maalmahaasi uu dadka u sheegay waxaa ka mid ahayd in uu cagta hoosteeda geliyey anafadii iyo dhiidhigii jaahiliga iyo ficladii iyo anafadii wixii jaahiliyadda loo yaqiinay wixii ka hadhsanaa inuu cagta hoosteeda geliyey ayuu rasuulku ummadda u sheegay calayhi salaatu wasalaam haddaba haddii ay sidaa tahay rasuulku aasay rasuulka aasee oo cagta hoosteeda geliye yaa la soo baxay yaa soo faadhfaadhay yaa qabriga ka soo saaray yaa inta la soo baxay shaadh yacni iyadoo xun oo qurmoon oo uraysa oo qaab daran yaa ka dhigaya wax qurxoon oo yacni runtii oo ka dhigaya amba u gelinaya maro yacni wanaagsan yaa u gelinaya waxaynu leenahay marka ugu horraysa ibliiska laciinka ah ayaa wuxuu yahay axadka ilaahay abuuray ee ugu horreeyey ee jinsi iyo casabiyad iyo cunsuriyad sheegta marka uu ilaahay amray inuu u sujuudo aadam oo uu diiday waxa uu cillad ka dhigtay khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min diin ana khayra minhu khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min diin wuxuu anigaa ka fadli badan anigaa ka wanaagsan oo ka fiican anigaa ka khayr badan midkan aad leedahay u sujuud muxuu ku cilleeyey cillad iyo qiyaas faasida waxau leeyahy waxaad iga abuurtay yacni jinsigayga jinsigiisa ka fiican sinjigaygaa sinjigiisa dhaama sababtu tahay aniga waxaad iga abuurtay buu leeyahay maxay naar baad iga abuurtay isagana waxaad ka abuurtay dhoobo iyo carro ayaad ka abuurtay waxaan la yaabaa soomaalida qaarkood mararka qaarkood oo u cudurdaar cudurdaar u raadiya ibliiska oo yidhahda u hanfafaye wuxuu u jeeday inuu yidhaahdo nuur baad iga abuurtay baldee shaydaankii cudurdaar u raadinaya xagguu isa waxaa ilaahay ka abuuray naar baa ilaahay ka abuuray nuurka malaa'igta ayaa laga abuuray maalin qurana malaa'igta amba laxdad keliyana malaa'igta ka mid ma ahayn ibliis kaana min aljinn isagaa ugu horreeyey marka waxaan oo dhamme waxay salka ku hayaan anaaniyadda ana ana khayrun minhu anaaniyad cujbi isyaabgelin uu isla baxo oo dadka inta kalena uu xaqiro wax ereygaas sheegta cunsurka ku faana sinjiga iyo sinjiga sheegta oo ku faana waxaa ugu horreeyey ibliis baa ugu horreeyay waxaa la yaaleeya wixii sidaasi oo kale yeela oo intii la sheelay amba intii la qariyey baasha la xabaalay ciddii la soo baxda macnaheedu waxay noqonaysaa waa junuudu ibliis ardaydii ibliiska weeye yaa kale kuwa loo yaqaano ahlu kitaabka ayaa aad iyo aada uga faa'iidaysta marka ay muslimiinta arrintu ay tahay waxaynu ogsoonnahay maalin maalmaha ka mida madiina ayada oo saxaabadii aws iyo khasraj ay wada fadhiyaan haybad iyo qiime iyo sharafti badani ay ka muuqato ee yaa yuhuuddii aragtay waa la ahaan weyday aad bay uga naxday urursanaanta muslimiinta iyo midowgooda wadajirkooda iyo sida ay isugu soo dunmeen mid baa mid yahuudiyi soo diray wuxuu yidhi nimankaa u tago waa awsii khasraj oo beriga horena iyaga ayaa dabka iyo dekenada dhexdooda shidi jiray oo xananka iyo xaabada dabka iyagaa israacraacin jiray sababtu maxay tahay waxay ahaayeen tujaarta ka ganacsata hubka hubka iyaga ayaa ka ganacsan jiray si mar walba hubkoodaasi uu u helo suuq u helo waa inay markaa isku diraan qabaa'ilka carbeed fooday isu gelin jireen markaasaa dabkaasi weligii markaasay israacraacin jireen hadda haddii ay walaaloobeen oo midoobeen waxay u arkeen in ay suuq beelayaan sidaasi ayay dabadeedna ay la noqotay in ay meesha faa'iido badani ay kaga baaqanayso waa sida haddeerba yahuuddu sida adduunka dababka ka shidan iyo dagaalada ka shidan waa shirkadaha ugu waaweyn hubka sameeya ee maraykan waa yahuud weeye waxayna dantu ugu jirtaa iyaga in dagaalladaasi weligood ay iska socdaan oo aadamuhu uu isku guruur beelo iyaguna waxay ka baayacmushtarayaan dhiigga dadka ayay ka baayacmushtarayaan marka ninkaasi nin buu soo diray yahuudiga wuxuu nimankaa u tago oo oh, waxaad ka sheekaysaa wixii beryihii hore dagaaladoodii wixii dhacay gabayadii wixii laysweydaarsaday wixii laysugu jawaabay wixii caynkaa ka sheekee ninkaasi wuu soo dhex fadhiistay sheekadii wanaagsanayd ee iimaanka iyo caqiidada ku salaysnayd mar qura ilaa waa yahuudiye xagga kale u wareejiyey gabayadii iyo wixii lays yidhi dagaaladii aws iyo khasraj ayuu soo fadhay gabay buu soo qabtay markaasaa gabaygaana wax lagaga jawaabay sidaa iyo sidaa arrintiibay iyana ilaa waa bani aadane malaa'ig ma ahee waa la xadateeyey markii la xadateeyey oo meelo loo taataabtay ayaa dabadeedna ay hadalkii qaadqaateen annaguna waanu waataanu sidaa ka nidhi annaguna waan dagaalkaa wataan annaga adkaanay annana kii caynkaas baanu idinka adkaanay arrintii waxay gaadhay in gacanta laysula tago oo ay gaadho saxaabadii rasuulka awsiy khasraj ee rasuulku uu ka daweeyey oo ka bogsiiyey cudurkii iyo jaraasiimtii casabiyadda inuu yuhuudigaasi ku xadateeyo oo soo faadhfaadho ilaa ay gaadhay inay hubka isu guran gaadheen oo yidhaahdeen bannaanka aynu isugu baxno wallaahi tii oo ilka dhacsatay baanu soo celin doonaa oo qodobka labaade waxaad og tahay ibliisku sidiisaba wuxuu tababara wuxuu tababaray yahuudda ayuu tababaray yahuudduna waxay tababartay nasraanta nasraantuna waxay tababartay majuusta iyo mushrikiinta iyo munaafiqiinta waxoo dhan yaa macallin u ah waxa macallin u ah ibliiskii baa macallin u ah arrintaasi aad iyo aad bay dhib badan ilaa rasuulku soo kala dhex galay oo uu yidhi abidacwa aljaahiliya wa ana bayna adhurikum u fiirso ma maanta yeedhmo iyo isuqayshi jaahiliya baan maqlayaa anigoo idin dhex jooga sidaasuu rasuulku yuri alayh salaatu wasalaam waxaan uga jeednaa yaa soo fadhfaadha goormayse soo baxdaa waxay soo baxdaa marka iimaanku daciifo iimaanka iyo taqwadu marka ay daciifto oo ay dayiiq noqoto oo iimaanku nuur buu leeyahay iimaanku xaraarad iyo xurqad buu leeyahay markuu iimaanku sii gamaaro oo sii nuqsaamo ayaa waxaa ka faa'ida ibliiska iyo junuudu ibliis iyo acwaantooda ayaa ka faa'ida waxaa ugu horreeyey iyagana inta lahayo sida qur-aanku inoo sheegay fircoon baa ugu horreeyey wax sida tan inta aadanaha haybtooda iyo ahaanshahooda intuu ku kala saaro kala qaybqaybiya oo qayb gumaysta qayb si u gala qayb yidhahda dadka o dhan baa ka sarraysaan idinka ayaa dadka kale oo dhan laydiin abuuray fircoon buu ahaa ilaahay waa inooga warran falsafadda iyo fikradda khabiisada ah ee odhanaysa fariq tasud oo isticmaariyiinta amba gumaystayaashu ay adeegsadaan fircoon baa soo saaray inuu mujtamaciisii uwada kooda hoos kuwada hoos noolaa uu kala ablaableeyo kala qaybqaybsho oo qaarkood uu si silic iyo saxriir leh ula dhaqmo sida banu israa'iil oo kale fariq tasud kala qaybi oo xukun ciddii ugu weynayd markii dambe oo iyadana qaadatay barnaamijkaasi mashruucaasi wuxuu ahaa ingiriiska ayaa qaatay waxaa loo yaqaano farriq tasud innagana dhibaato aad iyo aad u ba'an oo daran ayaa runtii naga soo gaadhay intaanu inoo iman way jirtay casabiyaadkani way jireen laakiin isaga markii uu yimina kama roonaan arrintu way iska sii jirtay bal bale eh, waa uu ka faa'iidaysanayo oo gumaystayaashu waxay uga faa'iidaystaan si xukunkoodu meeshaa baaqi ugu noqdo oo daa'im ugu noqdo waa in aysan jirin cid muqaawamad ku samayn karta oo midaysan oo wada jirta waa in la kala qaybqaybiyo oo wax loo kala sheeg sheego oo la ihahdo idinkaa sita kuwani waa waa dad nooc kale ah iyo wax la mid a qaybi oo xukun arrimaadkaasi marka aynu ka nimaadno aynu u soo dhacdhacno mawduuceenna id jacala aladiina kafaruu fii quluubihim alxamiyata xamiyata aljaahiliya anu nimaadno xamiyata aljaahiliya xamiya waxaynu nidhi waa anafo amba waa dhiidhi amba ficilo isla weyne ah ilaahay wuxuu leeyahay wakhtigii aayaddani maxay ku socotaa marka hore si aan u fahamno bal aan eegno waxay tahay aayaddan kariimada ah nebiyullaahi maxamed markii uu doonay inuu cumraysto waa tii qorayshtu u diiday inuu cumraysto way diideen nebi maxamed iyo saxaabadiisa oon dagaal u socon oo hadyigii wada xoolihii beydka iyo lagu qali lahaa wada ayay ishortaageen wadahadal dabadii heshiis baa dhacay heshiiska xudaybiye la yidhaahdo heshiiskaa waxaa lagu gaadhay sanadkan in ay dib isaga noqdaan laakiin sanadka soo socda in ay cumraystaan nebiga iyo saxaabadiisu maxaa haddaba keenay inay nebiga io celiyaan waxaa keenay xamiyad jaahiliya maxay ahayd xamiyadan jaahiliga laba meeloodba way ku jirtaa markii heshiiska la qorayey waxay diideen ninkii ka afhayeenka u ahaa amba dhanka qurayshta ka socday suhayl ibnu camr warqadda wada heshiiska markii la dhigayey bismi illaahi araxmaani iraxiim in lagu qorona waa diiday moxamed rasuulullah rasuulullahna in lagu qorona waa diiday muxuu diiday xamiyatan jaahiliya taasi waa mid ta labaad maxay ugu diideen nebiga iyo saxaabadu iyagoon dagaal u socon oo hadyigii iyo xoolihii wada in ay ka celiyaan ayaga oo cid kasta oo kale u oggolaanayay ayadoo nebi maxamed uu yahay banu cabdulmunaaf cabdulmunaaf ibnu qusay qusay ibnu kilaabna uu yahay beydka nimanka quraysh la yidhaahda ninkii u soo gacan geliyeyba oo awowihii uu kaa yahay sababta ay ugu diidan yihiin iyaga oo carab noocyadeeda kala duwan oo dhan oo asnaamta iyo awtaanta caabuda ku fasaxay oo u oggolaaday maxay tahay waa xamiyatan jaahiliya sababtu maxay tahay waxay ka baqayeen in la yidhaahdo maxamed baa intuu ka soo dhex galay ayuu cumraystay dabadeedna intuu cumraystay buu iska baxay iyadoo aan cidina sidaa u eegin taas baanu diidanaha bay yidhahdeen taas baanaan aqbalayn sanadka la odhan maayo laakiin bal sanadka dambe iska soo noqo haddaba ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu inoo sheegay maka dad muminiina ayaa ku sugnaa oo mustadcafiina dad la tunjileecsaday baa ku sugnaa magaalada maka kuwaas ayaa jiray ilaahay subxaana wa tacaala dagaal iyaga lagu qaado beydka xurmada le ka sokow xurumaadka ay dadkaa mu'miniintii lahaayeen baa la dhowray hadday kala marhmi lahaayeen oy kala soocmi lahaayeen oo mushrikiin saa khaalisa ay noqon lahaayeen ilaahay wuxuu leeyahy waanu kugu sallidi lahayn waanuna cadaabi lahayn cadaab baanu cadaabi lahayn goormaanu cadaabi lahayn id jacala aladiina kafaruu fii quluubihim alxamiya waqtigii ay quluubtooda dhiidhiga iyo ficlada iyo anafada iyo tajaburka iyo takaburka jaahiliga ay geliyeen ayaanu kugu sallidi lahayn maxaa halka kan waxaa loo idaafeeyey halka kan u fiirso alxamiya xamiyadii maxaa loo idaafeeyey xamiyat aljaahiliya baa la yidhi jaahiliyad baa loo idaafeeyey qasadku waa maxay waa xaqirid xaqirad weeye la xaqirayo waa foolxumayn la foolxumaynayo waa in ay tahay min khuluqi ahli ljaahiliya anafada iyo dhiidhiga iyo ficilada noocaasa in ay tahay dabeecadaha iyo akhlaaqda jaahiliyadda ayaa tan laynoogu sheegay intaasi haddii aynu halkaa iyada ku dhaafno waxaynu ognahay qur'aanka kariimka aljaahiliya ereygaasi afar goor buu ku yimid afar suuradood oo qur-aanka ka mida buu ku yimid afartuba waa suurado madaniya hal suurad oo makiyii kuma jirto waa qur-aankii hijrada rasuulka dabadii soo degay ayay afartuba ay ku jiraan mar waxaa ilaahay uu cabbiray danna aljaahiliya mar xukma aljaahiliya tabaruja aljaahiliya xamiyata aljaahiliya afartaas jeerba jaahiliyad iyo danni jaahiliya xukum jaahiliya tabaruj jaahiliya xamiyad jaahiliya afartaas jeer bay qur-aanka ku timid waxay ku tusinaysaa in ilaahay uu caayay ay ceebaysan tahay jaahiliyaddaas waxyaabaha ka ishtiqaaqay ee laga dheegtay kelimaadka iyaga ah haddii aad eegtid qur-aanka tajhaluun jaahiluun jaahiliin kuwo la mid ah oo ka ishtiqaaqay kelmaddaasina way ku jiraan afarta aayadood ee qur-aanka aynu sheegnay aayadda koowaad fi suurati aali cimraan aayadda boqol iyo afar iyo kontonaad aayadda labaad aayadda shan iyo konton min suurati almaa'ida aayadda saddex iyo soddonaad min suurati alaxsaab iyo aayadda lix iyo labaatanaad min suurati alfatx waa tan aynu dul joogno caawa xamiyat aljaahiliya taynu markaa u jeednaa innagu waa tan la yidhaahdo xamiyatun jaahiliya waqtigii aynu dib u yar noqonno in yar aynu dib u yar noqonno wakhtigaasi jaahiliyaddaa laga sheekaynayo dadku waxay ahaayeen qabaa'il iscuna oo aan isbixin qabiilba qabiilka uu ka xoog weyn yahay oo ka fara badan yahay ayuu cuni jiray oo dhici jiray oo dumarkooda dhici jiray oo geela ka qaadi jiray oo fardaha ka qaadi jiray oo baabi'in jiray saasay ahayd waxay ahayd unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman in adeerka gar iyo gardarraba u hiili ayay ahayd casrujaahili bay ahayd waxay ahayd laa yas'aluuna akhaahum xiina yandibuhum fi الnaa'ibaati calaa maa qaala burhaana ma ay weydiinayn qabiilku ninka ka tirsani hadduu tolla'aya yidhaahdo bes tolla'ayay baa ku filan hubkaa la guranayaa waa la boobayaa la weydiin maayo maxaa kugu dhacay hebelow lama odhanayo hubkaa la boobayaa dabeedna halkuu u tilmaamo ayaa lagu basinaya lagu baabiinaya sida tan bay ahayd ma ujeedo dabeecaddooda iyo dhaqankooda ayaa sida tan ahaa wa axyaanan calaa bakrin akhiina in lam najid ilaa akhaana ninkii jaahiliga ah wuxuu yidhi wax kale haddaanu weyno dagaal yacni dagaal baa bay u cuncunayaan bal hadda hadda dagaal wuxuu leeyahay wax kale haddaanu weyno walaalahayo kuwa cid noogu xiga ee aanu walaalahaba nahay qabiilkayaga qabiilkay walaala yihiin ayaanu ku basinaa buu yidhi haddaanu cid kale aanu ku duuloweyn waa sidii jirtay casrujaahiligii oo ma waxaad moodaysaa soomaalidu inay dhaanto soomaalidu ma dhaanto kamana ood sokayso marka la leeyahay haddaanaan dhiig faraha gelin ama qolo ku foognayn waanaan fadhihi karin iyo maxay maxay kala duwan yihiin labada tixood ee haddeer carbeeda aynu aqrin وأحيانا على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا sida tanbihahaaye waxaa la yaab leh islaamkii qiimaha badnaa iyo iimaankii shucubta iyo laamaha ahaa ee dhowr iyo toddobaatanka laamood ahaa waxa soomaalida u diidayoo ay shucubtii iyo laamihii iyo xubnihii jaahiliyadda waxa ay u qabsanayaan baa la yaab leh xagga xadiidka aynu eegno jaahiliyaddaasi rasuulkeenna suuban calayhi afdalu salaati wa tasliim muxuu ka yidhi waxa uu xadiis shariif oo saxiixa ku yidhi laysa mina man dacaa ilaa casabiya walaysa mina man qaatala calaa casabiya walaysa mina man maata calaa casabiya nebigeenna udgoon calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay naga mid ma aha ereyga naga mid ma aha oo eray aad iyo aad u weyn ahamiyaddiisa iyo muhiimaddiisa iyo jurmigiisa ayuu leeyahay naga mid ma aha cidda cid ugu yeedha oo ku baaqa casabiyad tolla ayay yidhaahda naga mid ma aha naga mid ma aha kan ku dagaalama casabiyad oo u dagaalama naga mid ma aha naga mid ma aha kan ku dhinta casabiyadda ku dhintaa naga mid ma aha mar haddaanu ka mid ahayn ummaddii nebi maxamed muxuu noqonayaa dee waa dhinac kale waa dhinac kale marka ugu horraysa casabiyaddu xaggay ka bilaabmaysaa waxay ka bilaabmaysaa marka ugu horraysa tafaakhur fahm xaqiraad iyo suu'u dhanni waxyaabahaas ceebayn iyo cambaarayn iyo dhaleecayn marka xigta waay in casabiyaddii la ysugu qayshado ayaa imanaysaa mar haddii casabiyaddii la ysugu qayshado waxay gaadhaysaa in lagu dagaalamo mar haddii lagu dagaalamona maxaa ku xiga in lagu dhinto lagu godgalo waa tan uu rasuulku sheegayo saddexdaa arrimood buu rasuulku istaba dhigay naga mid ma aha kan casabiyadda cid ugu yeedhaya naga mid ma aha kan casabiyadda ku dagaalamaya naga mid ma aha kan casabiyadda ku dhimanaya naga mid ma ah buu leeyay rasuulku alayh isalaatu wasalaam isaga ayaa qaal markaa wuxuu yahay wuxuu yahay cidduu yahay iyo cidda uu ku faylayo ilaa ka furay rasuulkii maxamed ahaaye isagaa yaqaanoo garanaya aad iyo aad buu rasuulkeennu calayhi afdal salaati waaskaa tasliim uga hadlay si weyn buu uga hadlay baleege waqtigii saxaabada mar baa waxaa dhacday iyadoo duullaan weliba lagu jiro ceel biyoyarooda saxaabadu markaa halka ay marayeen laba saxaabi waxoogaa isku yar daqiqamay oo midkoodka kale uu wax ku dhiftay amba uu haraatiyey amba iyo wax la mida iyo xanuunsaday kii dabadeedna waxa uu ku dhawaaqay yaalil ansaar wuxuu waa qayshi qolada ansaarta abuu ahaa kii kalena wuxuu yaa lilmuhaajiriin arrintu waxay sigtayba in ay dhibaato ansaartii iyo muhaajiriintii ay dhex timaado ansaar iyo muhaajiriin waa laba magac oo wanaagsan waa laba magac oo diin ah waa laba magac oo diinta ka mid ah oo yani qur-aan iyo sunnaba ku yimid oo aad iyo aad u qiimo leh maca daalika u fiirso hadda markii qayshi ay noqotay oo sida tan ay u dhacday oo ay gaadhi gaadhay in laguba dagaalamo arrintu markay gaadhi arrintu ku sigtay rasuulkaas oo kale dhex galay maa baalu dacwa aljaahiliya maa baalu dacwa ahli aljaahiliya hadda ansaar iyo yaali lansaar iyo yaali lmuhaajiriin waa laba eray oo istilaaxaadka sharciga ka mid ah oo weliba ammaanan oo ilaahay uu ammaanay laakiin markii loo adeegsaday oo arrintu ay ku dhowaatay in hub laysugu gurto labadaa magac ayaa rasuulku wuxuu ku tilmaamay bidacwa aljaahiliya ama bidacwa ahli aljaahiliya ayuu ku tilmaamay maxaad u malaynaysaa mid iyadu aan magac istilaax islaami iyo istilaax sharci midnaba aan lahayn iyadu oo iyadu mutuxan iyadiyo iska mutuxan oo bannaankaa taal maxaad u malaynaysaa maxay noqonaysaa rasuulku wuxuu yidhi sala allah alay wasalam wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi ka taga dacuuhaa fa inahaa muntina dacuuhaa fa inahaa khabiisa bacda ariwaayaat iska daaya yeedhmada noocaasa habarwacashada noocaasa waa mid waa yeedhmo khabiis ah oo foolxun waa yeedhmo qurmoon oo uraysa saxaabi saxaabada rasuulka ka mid ah ayaa laba saxaabi maalin maalmaha ka mida ah xoogaa hadalkoo hadalku ka yar taagtaagmay dabadeedna dabeec yacni fawr ulqadab yaa saxaabigii kale wuxuu yidhi innaka mru'un fiika jaahiliya wuxuu wuxuu yidhi yabna yabna yabna sawdaa buu yidhi ereygaa markuu yidhi rasuulka ayaa uga ashtakooday rasuulku ninkaa wuxuu ka yidhi ma adigaa ku yidhi sidaa innaka muru'un fiika jaahiliya wuxuu ku sheegay rasuulku ninkaa ereygaa yidhi oo hooyadii ku duray oo hooyadii midabkeeda iyo madowgeeda sheegay waa saxaabi rasuulku wuxuu yidhi waxaa kugu dambeeya oo weli kugu sii jira khaslad ka mid ah khisaalka jaahiliga aljaahiliya marka ay sidaas tahay oo runtii islaamku meel aada iyo aad u adag iska taagay maantana aynu arkayno caalamka islaamka xaalkiisu sida uu yahay isticmaarku marka horeba wuxuu kaga tegey markii uu qabsaday caalamulislaam muddo fara badan markii uu haystay ugu dambayntii markay muqaawameeyeen oo ay iska kiciyeen wuxuu kaga tegey laakiin waxyaabo badan ayaxteg ee la reeb guuldarooyin fara badan buu kaga tegey wuxuu kaga tegey wuu qaybqaybiyey qolooyinba u kala qeybiyey waddamo u kala qaybiyey dhulal buu u kala qaybiyey haddana weliba isa suran si aanay weligood u dhammaan waxaa la yahdaa qadaayaadka saakinka ah idaacaddan ingiriiska ee af soomaaliga ku hadasha maalintii la furay wixii ay ka hadlaysay qadiyadihii ay ka hadlaysay ilaa yowmina haada qaar baa taagan falastiin baa ka mid ahayd qubrus baa ka mid ahayd qadiyadahaasoo dhammi waa qadiyadihii iyagu ay sii dhigeen muslimiinta dibindaabyada ay u geysteen qadaayaadka caalamka caaliqa ah oo dhan ee taagan giddigoodu waa qadiyado yacni waddamo islaama ayay ku saabsan yihiin waxa socota markaa fikraddii ahayd farriq tasud fikraddii fircawn ayaa socota oo shaqaynaysa marka sida ay tahay mararka qaarkood waxaynu soo qaadanaynaa xaqiiqatan taariikh miidaaniya ummadda soomaalida aan soo qaadano waxyaabo magacyo ayaan caawa magac dhabi doonaa laakiin ujeeddadu waxay tahay waxaynu ka digayno cudur baynu ka digaynaa cudur hore u dhacay oo ummado ku dhacay inaanu dib u dhicin oo soo noqnoqon baan ka digaynaa matalan bal dagaallada soomaalida eeg xaggay ka soo bilaabmeen waxay ka bilaabmeen qabaa'il waaweyn baa markii hore muddo iscunay sida awrta la iscunsiinayay hergoo qabaa'ilkii waaweynaa hoos bay uga soo daadegtay qabaa'ilka waaweyn ee soomaalida aad taqaanaan qabiil aan gudihiisa orta ku waaweyn isreebreebkii ciyaaraha iyo gobollada oo kale ayay isku beegbeegmeen oo isreebreebayeen a kuwaasi wixii ilaahay u kala jilayba markay isku duufeen muddo xoogaa amnigii dhacay ayaa bahashu ilaa xad ma lehee hoos bay u dhacdhacday qabiil kastaa qabiil aan hoos ahaan isu dilin qabaa'ilka soomaalida kuma jiro qabaa'il aan kuwii shalayto qabiilka kale ku wada duulayay oo qabiilka ah arrintiisii markay xoogaa iska lamdi yaro noqotay markay iyagu isku soo hadheen qabiil aan isaga lafahaantiisu boqonta iscalashani qabaa'ilka soomaalida kuma jiro waxaan uga socdaa berigii hore waxay ka timid qabaa'il waaweyn bay ahayd hadda xaggay maraysaa waxay maraysaa manjihii hoosay maraysaa bahashuna waa basashaasoo basasha waa la kabiyo marba lakab baa haddii aad ilaa iyo lakab kagu hooseeya hadba lakab baa sii tuuraysaa meel kale ha aadin nebi yuusuf calayhi salaam wa calaa nabiyina nebi yuusuf qadiyadda dhibaatada badan marisay mixnadii uu maray micankii afarta ahaa ee uu maray maxaa sabab u ahaa sababtu waxa uu ahaa walaalihiis godka ku riday ceelka ku riday maxay hoos u gaadhay oday bahihiisii bahihii kale oo geeska ku feedhaya yuusuf iyo walaalkii bahashu waxay hoos u gaadhaa odayga iyo maxay bahihiisa ayay hoos u gaadhaysaa oo carruurtii oday wada dhalay in ay isku qaarkood la weel duwo oo si gooniya loo fogeeyo ayay imanaysa markaynu taa ka nimaadno waxaan jecelahay inaan meelo taabto bariga agga bari xagga bariga haddaan ka soo bilaabo waxaa jirta magaalo ya tuulo yaroo la yidhaahdo waqdariya waqdariya maa taqaanaa aada u garan maysa anaa idiin sheegaya waqdariya laba reer oo walaalo ah oo la yidhaahdo saalax muuse iyo maxamed muuse oo laba walaal ah ayaa isku dileen waa isku riqdeen isku baabeen duule waa daar daarna maahe waa dundumo gaban buu yidhi ka kaalay waxaad u timaaddaa conqor iyo meelaha kan iyo meelaha ku dhow laba walaala oo kale waa nimanka la yidhaahdo aadmadoobe ee yeesif maya kuwaasi waa karin dagaal dheeraaday oo sannado dheer socday ayaa oqobaliya ilaa yowmina haadaa waxaa ku baaba'san magaaladii karin dagaaladaas taa waqdariyana ilaa yowmina haadaa sidii bay u baaba'san tahay sidii berigaa la ysugu dilay dib uma camirmin karinna dib uma camirmin conqorina dib uma camirmin yesif iyo aadan madoobe xoogaa ilbax bay ahaayeenoo iyagu xataa waxay isu doonteen madaafiic bay soo iibsadeen turkigii bay u tageen oo waa madfac bay soo iibsatay laba qalcadood oo isu muuqda ayay soo kala saareen madaaficdaasi xataa isku rideen dabadeedna waa isku baaba'een waa laba walaalo ah waa taqaanin madaafiicdii mid baa berigii eh, dawladdii baa qaatay waa museum baa la geeyey xataa markaasay isku qabsadeen oo yidhahdeen kiini baa la qaatay iyo kiini baa la qaatay ka ayagii waa weli waa yaalla axmed faarax iyo idle faarax dagaal shan iyo labaatan sannadood soconayey ayay isku baabeen oo laba bi faarax biciida labaduba ah haddana isku siibaha ah dagaal inankii uurku harhka ahaabaa dagaalkii weli taagan oo socda ayuu ka qayb galay dagaalkii ka kaalay soo soco waxaad u timaadaa berbera magaalada berbera oo ahayd malkadii ummadda dadka geeska africa muslimka oo dhan xadaaraddaasi iyo ciddii hoggaaminaysay reer axmed bay ahaayeen reer axmed lafahantoodii baa isku dilay laba walaalaa oo ka mid ah reer axmed bacayla iyo bayndhayar baa masjid intay hoosta isaga xidheen yidhi wixii aan bacayla iyo bayndhayar ahay masjidka ka baxa dabeedna dadkii inta ka bax iyagii ba isku soo hadhayoo inta albaabada laysaga xidhaybaa mindiin layskala daalo dhiiggiibaa halka masjidka marka la maydhayo biyuhu ay ka baxaan ayaa dhiiggii ka baxay masjidkaasina ilaa iyo waktigaa uu xidhnaan jiray bir dhaweyd baan maqlay baa la dhisay waxaasoo dhammi maxay ku dhacayaan aan soo qaato si aynu bal hadda u goorogooraysanno faarax nuur raxmatullaahi calayh laba reeroo walaalaa oo labaduba reer samatara oo dagaal isugu saftay oo isdilaya raba inay isdilaan ayuu dhex tegey isaga oo raba inuu kala la heshiisiiyo dagaalkaasi ay ka baaqdaan dagaalkaasi muxuu ka bilaabmay labada isdilaya mid ahaantood baa nin baa jeedal shaabug baa lala dhacay halkaasuu ka bilaabmay waxay rabaan waa laba walaalo ah oo reer samatara waxaan uga socdaa hadalka uu maalintaa odayadii labada reer intuu isugu yeedhay uu ka dhex aqriyey gabaygu ka dhex aqriyey oo ku heshiisiinayey ayaa wuxuu yahay dadkaa istilaya aan sheegaya oo dhammi cudurka qaba cudurka cudurku waa isku mid anaa mudan anaa anaa midho ku dheer lay hor marin maayo anigaa maroodiya anaa fariyo miisaan leh micweyne aar iyo anaa sida mas duulaaya ma jahaanku soo qaban intaan madaxa kaa gooyo waa waxa manuuyuhu ka dhacay maalintii hore eh allow yaa rag waxa loo maldahay maanta garansiiya halkaasuu mariyey markaasuu wuxuu ka sheekeeyey isaga raaskiisa iyo raas kale oo walaalladii ah oo ayagana dagaal dheer oo muddo badan socday soo kale dhex maray ayuu taabtay wuxuu isku madhannay midhihii cabdiyo magacii daa'uude iyagana magoolkii ka madhay magaca weynaaye annagana mankii naga idlaa miiganaan jire wuxuu waxaasoo dhan ugu soo durxulayaa nimankan maanta uu rabo inuu heshiisiiyo hadal aad u qiimo badan baa ku jira oo uu leeyahay wax yaroo la maarayn karaa mariyey io door wax yar oo la maarayn karaa mariyey io door inta hadda aan soo sheegay hadda qabaa'ilkii kale weli way joogaan daarood iyo hawiye iyo waxaasi weli waa ay joogaan weli waxaan ka hadlayaa ku dhex jiraa bal hadda kuwa kan iyagu maaragtay banu isxaaqii baan weli ku jiraa nin samatalis ah oo qiimo badan oo dee nabad iyo colaad ba yaqaanay buu ahaa si fiican buu ugu kala guntaday wakadalika salaan carabi marka uu laba walaalaa axmed faarax iyo daahir faarax marka labadaas oo isdilaya uu kala dhex galay gabayga dheer aad maqashayna tolow colka jooja oo uu ku kala joojiyey baa jiray isagana waxaan o dhan maxaynu uga jeednaa waxaynu uga jeednaa wax la yaab leh wakhtiyadan laga sheekaya boqolaal sannadood iyo ka hor maanta iyo boqolaal sannadood ka hor maxaa weli halkii taagay ummadda midha caqli uma kordho adhi midhuu daasad kama ilbaxo halkay ku jabtay ee ku baaba'day maxaa mar walba soomaalida maxaa mar walba halkii dib ugu celinaya wax aad iyo aad u yaab badan sagaal iyo kontonkii buu sayid axmed sheekh muuse cabdi caalimkii ashariga ahaa ee degaankan ahaa wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo khadaru alcasabiya cala asuumaal wa caalim ashariya oo runtii ay tahay in dadku weliba dalabatulcilmigu ay aada u bartaan oo rasaaladaha ay qadimayaan jaamacadaha raggaa culimmada ah oo kale ay tahay inay ka diyaariyaan waxaa ninkii aadka ula dagaalamay casabiyadda iyo qabaliyadda keligiiba la dagaalamay wuxuu ahaa ninkii sameeyey waxa loo yaqaano xisbullah xeerka soomaaligaa iyo casabiyadda isku lifaaqan iyo isticmaarka saddexdaa shar oo wada socda ayuu la dagaalamayay qolada halgankii gumaystaha lagu tuurayeyna qayb weyn buu ka qaatay mar gooni aynu ka hadli doonnaa isaga waa ninka sababta u ahaa idaacaddii af soomaaliga wax ku hadla ugu horraysay dabadda oo qaahiro laga furay raggii ugu horreeyey ka hadlayana uu ahaa qadiyadda soomaalida iyo taxriirkeeda dadkii aadka iyo aadka ugu ololeynayana uu ahaa maxaanu ka socdaa waa sagaal iyo kontonkii sagaal iyo kontonkii ayuu ka hadlayaa markaasaa wuxuu sheegayaa oo uu leeyahay isticmaarka iyo adnaabta adnaabta waxa la dabadhilifka kuwa la yahahdo dabadhilifka ayaa wuxuu leeyahay waxay samaynayaan jamciyado ayay samaynayaan jamciyado dadka shacabka lagu kala jebinayo isticmaarka ayaana waxaasoo dhan ka dambeeya welila xorriyaddii lama qaadan waa sagaal iyo buu markaa kitaabkan qoray wakhtigaasaa wuxuu leeyahay waxaana loo adeegsanayaa jamciyado alsxaaqiya algarxajziya aلzubayriya wakhtigaasu ka hadlaya war miyaan maanta taagnayn taagan tahay mise ma taagna balaay cunsur arab lagama dhowre mise waa ka aamusteen waa sagaal iyo kontonkii dib maxaa idiin celinayo hore idin diiday xaaji aadan dib maxaa idiin celinayo hore idin diiday marun maad ku dayataan khalqiga libinta doonaya buu ummad uun raadkii halkii ay aroortii dib ugu noqonaysa tiihii waa halkuu ka lahaa tiihii israa'iil helay tani sallowda afartankii sannadooda tiiha ee kuwaas ku dhacay ayaa kuwana iska daba kameeraysi bay ku jiraan xadiis iyo aayatoona ma caawa idin aqribi maayo waxaanse runtii rabaa inaan bal hadda inta ilaahay ha u naxariistee gaarriye waxa uu leeyahay nin qabiyaalo doojow doqoniimo waa cudur haddii aad dux leedahay bal docdaada uun eeg inta inta dumar agooma ah inta dhiig dad laga qubay inta darib nin lagu cunay inta duul inta duul ku qaranjabay debac yaa lahaayey maxaa degel ku baaba'ay maxaa dhacay umala doox anigaa nin dooriyo anigaa wax dumin karaa maxaa beel ku dumug tidhi imisaa dugaag qaday dubaaxdiinna loo wadhay darka iyo xareeddiyo daaq laysu qoonsaday dirirtiiyo colaaduu maxay haaddibiriyeen islaam wiilkii laga dilay dugayay maxay tidhi dadab iyo aroos iyo aqal labadaryaale ah maxaa daaha loo rogay waxaan uga dan leeyahay sumad iyo dirsooc iyo ninkii duuf ku noolow alla doori baa tahay buu yidhi dee alla doorigaasaa maanta ummaddii ku dhex badan alla qabay oo balaayo ku afuufaya oo dadka badankiisuna ay maqlayaan waxaan ku soo gebagabaynayaa oo aan ku soo khatimaya soomaali runtii ummad wanaagsan oo islaamnimadeeda iyo ku fiican oo qiimo leh oo gobonnimo badan ayay ahayd soomaali waxaa loo loogayaa sida tan ay ku socoto haddii ay ku sii socoto cadowgii yahuud iyo nasraan iyo mushrikiin iyo wax wixii la halmaala lahaa sida tan ay ku sii socoto haddii ayan iska dayn dhulka halka ilaahay ku abuuray oo meesha ugu qiimaha badan oo halka ay cadceeddu markay soo baxdo qaaradda afrika gebi ahaanteeda halka ay ka salaanto oo kaga soo shacaac baxdo fallaaraheeda cajiibka ah weeye bay ku taallaa waxay ku taallaa halka marinada xasaasiga ah baabulmandab iyo xagga kale badda tan iyo badweynta hindiya meelo muhiim ah bay ku taallaa waxay ku taallaa meesha adduunka hawadan la baabi'iyey diqowga hawadu meel aanu ku dhicin oo weli hawadeedu ay tahay hawadii fiicnayd ee aadamu uu ku noolaa waxay tahay meel biyaheedu kuwa jawfiga ah iyo kuwa kaleba hodan ku ah oo la leeyahay biyuhu markay yaraadaan meelaha ay ugu dambayn doonto ayay ka mid tahay waxay ku taallaa meel tamartii cadceedda iyo tii dabaysha iyo tii biyaha iyo shidaalka ku jira intaba ilaahay isugu daray waa waddan dahabkiisii bannaanka dabadda laga gurayo hadda laga gur afar iyo labaatan micyaar arbaca wa cishriin ummadda noocaasa waxaa la doonayaa inta in laga mariyo oo cadowba kuu iman maayee adiginka inta foodda laysu kiingeliyo meeshiioo gelgelin ah in dabadeedna aayar oo gibin ah inuu cadowgu iska yimaado bahalka la yidhaahdo biciidka biciid biciidka bahalka la yidhahdo markuu dagaalamayo geesuhuu isla galaa horena uma kala baxo kan gabraaranayaana aayar intuu soo gaatama uunbuu gooyaayo labadiiba waa isdul saaraa sida hadda ay u socoto waxaad mooddaa in ay noqonayso khaniimad sahlan sidan ay ku socoto haddaanay wax beddelin soomaalidii hore ahluyaqiinka ahayd ee garaadkoodu sarreeyey ee nabadda iyo colaaddaba yaqiinay iyagu waxay odhan jireen geelii goblami doonaa gonduhu iska cunaa gebagabada iyo gunaanadku waxa weeye xalku wuxuu yahay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka alrujuucu ilaa kitaabi illaahi wa sunnati rasuulih ayaa xalku yahay xalku wuxuu yahay suuraة اlxujuraat suuraة اlakhlaaq inta ay ka digayso oo layska daayo un sukhriyaddii bay ka digaysaa iyo iyo waxa la yidhaahdo in la isxaqiro dannu suu bay ka digaysaa magacyo oo laysu bixiyo bay ka digaysaa tajasuskii bay ka digaysaa waxaan o dhan bay ka digaysaa inay waxa inagu filan kitaabka ilaahay iyo rasu sunnada rasuulkiisa inagu filan waxaa loo baahan yahay walaalayaal baarak allahu fiikum in aynaan odhan markay wax dhacaan waa dhaceen waa dhaceen waa dhaceen khalaas faraha laga qaado tabaaraka aladii biyadihi اlmulku wahuwa calaa kuli shayin qadiir aladii khalaqa almowta wاlxayaaةa liyabluwakum ayukum axsanu camala wax waa dhacayaan xikmadda ilaahay khalqigaba u abuuray baa waxay tahay alibtilaa walimtixaan waalikhtibaar haddaba imtixaan kasta oo dhaca boqolaal jeerba ha soo noqdee waxaa la rabaa in dadka ilaahay uu meeshaa joojiyey awooddeeda leh awooddeeda haya caqliga u haya culimmada maalka u haya in ay mar walba sida ugu wanaagsan oo lillaahida iyo hor ilaahay ah inay kaga shaqeeyaan hadday hor ilaahay kaga shaqeeyaanna waa la iswaafajinaya dadku waana iska hagaagaysaa wsal allahu calaa sayidina muxamadi wala alih wasaxbi waslm waana dubaataymane bilbaxdiita waa wada qunteen duhur daraareenada dariiq toosan soomaalidaay waa laga dedenmaye darajada ilaamaye ninkii doonayaa heelowe ninka duday distoorkiyo waxyiga diintii ka qarawye dugsimada qabyaaladii waxay dumiso moya dugdii maalehdobyaaladieeya waxay dumidoomooyan